الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال فما خطبكم أيها المرسلون waxaynu ku dhex jiray qisada amba warkaa ilaahay ka nabiyullaahi ibraahim iyo malaa'igtu marka ay soo mareen isna u qaatay inay rag martiya ay yihiin malaa'igtani laba ujeeddada way u socdeen mid waxay ahayd inay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ugu bishaareeyaan inuu inaan u dhalan doono oo bishaarayntooda kadib ilaahay subxaanahu watacaala inuu wala dulqaad badan siin doono arrinta kale labaad ay usii mareenna waxay ahayd inay u sheegaan in la halaagayo amba la rogayo kuwan maaragtay leexsanaa caqiida ahaan iyo akhlaaq ahaanba way duluunsanaayeen amba kuwa dunsan bay ahaayeen kuwaya subxaanahu watacaala qowma luud markii uu marti martiyeen ee uu cuntadii u keenay weliba neef wanaagsan oo shilis uu u qalay oo lo ah weliba jilicsan oo dhaylo oo weyl yar ah oo arkay inaanay cunaynin ayuu dareen galay markii ay yidhaahdeen ilmaa dhalaysaana islaanta waa kii timi iyadoo qaylinaysa fa aqbalat waxaa timi oo soo qaabishay malaa'igtii imra'atuhu baa soo qaabishay haweenaydiisii fii sara qaylo xaal ay ku sugan tahay qaylinayso wasakat waxay dhirbaaxday wajhaa wejigeeda dhirbaaxday waa caadatu nisaa waxay la yaabaan markay arkaan inay dhabanada garaacaan wa qaalat waxay tidhi cajuusun mahabar caqiimun ma ahaydoo madhalaysa ayaa dhali doonta qaaluu waxay idhaahdeen alamru arrinku kadaaliki sidaa weeye amba kadaaliki sida aanu kuu sheegnay ayuu qaala yidhi rabbuki rabbigaagu uu yidhi inahu alle huwa alxakiim allah aan qaldamin weeye subxaanahu watacaala alcaliim ee cilmiga badan qaala wuxuu yidhi ibraahiim famaa muxuu yahay maadani waa istifhaam sidaayaa weeye famaa maxuu yahay khadbukum xaalkiinnu amba arrintiinu maxay tahay alkhadbu waxaa la yidhaahdaa arrinta culus baa la yidhaahdaa ashaanu lkhabiir qaala wuxuu yidhi famaa maxay buu yahay khadbukum arrinkiinnu arrinkiinu muxuu yahay ayuha almursaluuna rusul yahay ayuha almursaluun kuwiinan rususha ee lasoo dirayo arrinta aada u socotaan maxay tahay qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annaga ursilnaa waxaa naloo diray ilaa qowm duul baa naloo diray qoomkaasoo mujrimiina dembi falayaal ah oo kufriyey duul baa naloo diray maxaana loogu diray linursila waxaana naloogu diray linursila inaanu ku sii dayno calayhim korkooda xijaara magxaan inaanu ku sii dayno min diin dhoobo la dubay ah linursila si aanu ugu sii dayno calayhim korkooda xijaara dhagxaan min diin qalqalli la dubay ah dhagxaantaasoo musawama la suntay cinda rabbika rabbigaa agtiisa lagu suntay oo mid waliba muslimkii ay ku dhici lahayd magiciisa xambaarsan dhagxaantaasoo musawama la calaamadiyey amba la suntay cinda rabbika rabbiga agtiisana laga soo suntay lilmusrifiinana loo suntay kuwa xadgudbay oo mid waliba dhagax waliba qofka uu dilayo magiciisa ayuu xambaarsan yahay faakhrajnaa waanu ka saaray baa alla yidhi markuu halaagoodu bilaamayey faakhrajnaa waxaanu ka saaray man duul baanu ka saaray kaana ahaa fiihaa qaryada waa qaryada ay deganaayeen qowma luud waxaanu ka saaray duul min almu'miniina mu'miniinta ah macnaa waa luud iyo aalkiisii faakhrajnaa waxaanu ka saaray man duul baanu ka saaray kaana ahaa fiihaa qaryadaa dhexdeeda oo min almu'miniina ah kuwaasaa ayaanu ka saaray baa ilaahay yidhi subxaana famaa wajadnaa kamaanaan helin fiihaa qaryada amba magaaladaa dhexdeeda hayra baytin guri waxaan ahayn hayra baytin ama hayra ahli baytin hayra bayt guri wax aan ahayn kamaanaan helin baydkaasoo min almuslimiin kuwa muslimiinta ahaa min almuslimiina ka mid a ah. macnaa luud iyo aalkiisuun baanu ka helay baa ilaahay yidhi subxaana markaa waanu baabiinay ilaahay dhulkuu la jaray meeshiina waxay noqotay meel eh, baaba'san oo haro ama badyar ayaa ilaahay kaga tegey wa taraknaa waxaanu kaga tagnay fiihaa qaryadii ay deganaayeen dhexdeeda aaya calaamad baanu kaga tagnay liladiina kuwiina calaamad u ah yakhaafuuna ka baqa alcadaaba cadaabka ka baqa cadaabka alaliimu xanuujiya yacnii dadka iimaanka leh ayaa waxaanu ugaga tagnay halkii aanu ka rognay qowman looba cibra macnaa ilaahay dee dhulka wuu la taray markaa meesha waxay noqotay buxayra muntina qadyar amba haro ayay noqotay maaragtay dhimatay oo meyd ah amba aan wanaagsanayn oo biyaheedu ay khariban yihiin wa fii muusa waxay ku cadfan tahay saxiixa ah fiihaa wa taraknaa fiihaa halkaasaynu ku xidhaynaa wa taraknaa waxaanu kaga tagnay fii muusa ay fii qisati muusa muuse qisadiisana waxaanu kaga tagnay aayatan wa taraknaa waxaanu kaga tagnay fii muusaa ay fii qisati muusaa muuse qisadiisa waxaanu kaga tagnay aayatan aayad baanu kaga tagnay id xilligiina aayadu ah id xilligiina aayad ahayd arsalnaa aanu diray hu amba id xilligiina aayad ah arsalnaa aanu diray hu muuse ilaa fircawna aanu u diray bisulbaanin daliilna aanu la diray daliilkaasoo mubin cad amba xujo cad baanu la diray fatawallaa wuu isroogay fircawn fii ruknihi awooddiisii iyo ciidamadiisii buu la noqday fatawallaa wuxuu u noqday biruknihi ciidamadiisii ay bijumuucihi alatii macahu yacni arukni waxaa la yidhaahdaa ninka tiirarkiisii marka waa arkaantiisii xoog galaayanba ciidamadiisii ayuu ku kibray kuna santaagay oo awood buu saawiyey weeye wa qaala waxaanu yidhi saaxir huwa muuse saaxirun saaxir weeye saaow amase majnuun waaba mid waalan war ninkani wuu waalan yahay markanuu nebinimada sheeganaya ilaahnimadeedana uu diidan yahay ambaba waa sixir allah wuxuu yidhi faakhadnaa waanu qabannay hu fircawna baanu qabannay iyo wa junuudahu ciidamadiisiiba fa nabadnaa waxaanu ku tuuray hum ayaga dhammaanba filyamni ay filbaxri badda cas ayaanu ku tuuray amba ku qarqinnay waalxaal huwa fircawn muliim uu yahay mid la yimi wax lagu canaanto amba lagula dagaalamo waa ismu faacil laakiin sabab lagu canaanto ayuu la yimi amaba lagu qarqiyo walxaal huwa fircawn muliim uu yahay mid la yimi wax lagu canaanto wa taraknaa waxaanu kaga tegnay fii caada ay fii qisati reer caadna waxaanu kaga tegnay aayatan id xilligiina aayad ah arsalnaa aanu diray calayhim korkooda aanu ku sii daynay alriixa dabayl ku sii daynay alcaqiima madhadhaysta ah ee aan khayrba wadanin waayo dabaylaha de waxaa lagu yaqaanaa qaarkood waxay dhaliyaan roobabka daruurahay dhaqaajiyaan qaar baa xilligay soo dhacaan dhirku ay mabooshaa oy caleen iyo wax lamida sii daysa amba manta ay saartaa laakiin dabayl wax alla waxay wadataa aanay jirin inshaar mooye ayaanu ku sii daynay maa tadaru xaal xaale jumladan ridaa la macrifeeyey oo waxaad ka ogaataa maaragtay aljumalu bacda almacaarifi axwaal maa tadaru xaal aanay ka tegaynin baanu ku sii daynay dabayshaa korkooda maa tadaru xaal aanay ka tegayn min shay ay shay a mafcuul weeye shay a shaynada aanay ka tegaynin shaygaasoo ka sutay markaa tan dambe shaygaasoo asaf ay jiidhay amba ay martay calayhi korkiisa ay martay wax kastay marto way baabiinaysaa marka waxyaabahan ay baabiinaysaa waxyaabahay suurtagalka ahayd inay baabiiso ayay ahayd waa si guryahoodii ka tagtay ilaa se hadday marto shaygaa jacalathu xaal ay ka dhigaysa ayay maraysay ilaa ilaase hadday martaba jacalathu waxay ka dhigtay shayga karamiin burbur bay ka dhigtay karamiin dambas oo kale macnaa burbur oo kale ayaan odhan lahaa wataraknaa waxaanu kaga tegnay fii samuuda reer samuudna aayatan baanu kaga tegnay id xilligii ayay aayad ahayd amba cibro lagu cibro qaato qiila la yidhi lahum ayaga lagu yidhi tamasacuu raaxaysta oo markii digniintaa la siiyey saddex isa iska noolaada layidhi saddex isa dabadeedna waa laydin baabiinayaa markaa kuwaa dabayshaa hore ayaa ilaahay ku baabiyey subxaanahu wa tacaala dabayshaasi waxaa la odhan jiray addabuur waakii rasuulku lahaa nusirtu bisaba wa ahlakat caadun aw wa uhlikat caadun bidabuuri aw kamaa qaal aniga waxaa laygu gargaaray dabaysha layidhaahdo assaba iyadana waxaa lagu halaagay dabaysha la yidhaahdo addabuur soomaadu waxay qoonsadaan waa kuwa yidhaahda dubuur yahay macnaha waa dabayl aan khayr lahayn bay ahayd halkaasay ka soo jeedaa dubuurta la sheegay wa fii tamuudana id xilligii baanu maaga aayatan baanu kaga tagnay id xilligii ama waxaad tidhaahdaa wa fii anfusikum halkaa intaad ku xidho wa fii tamuuda reer tamuud aayatun baa ku sugan wa aayatun baa fii tamuuda reer tamuudna ku sugnayd ama wa taraknaa aayatan wa taraknaa waxaanu kaga tagnay fii tamuudana aaya idwaagii sii ayaanu aayada kaga tagnay qiila la yidhi lahum ayaga lagu yidhi tamattacu raaxaysta xataa xiin ilaa waqti xataa xiin ilaa waqti bal iska raaxaysta facatow way caasiyeen ayaynu ku fasiraynaa waayo can buu ku tallaawda ayumaa ku gudbay ficilkani facatow way caasiyeen can amri rabbihim rabbigood amarkiisa ayay caasiyeen ama facatow ay fastakbaruu waxay ka santaageen oo ay ka jireen can amri rabbihim rabbigood amarkiisa fa akhadat waxaa qaadatay hum ayaga asaaciqa sanab qarax baa ku dhacay assaaciqa qarax baa ku dhacay amba dayaan baa ku dhacay amba halaag baa ku dhacay assacqana waa laydhah halaag weeye walxaal ayuu ku dhacay ayay qaadatay qaraxaasi amba halbayaankaasi hum ayagu yanduruun ay eegayaan ay arkayaan meel ay u cirsadaanna aanay jirin saddex ishaaba la siiyey waxaa la yidhi saddex isha dabadeed waa laydin halaagaya fama istabaacuu may karin min qiyaam kicitaan ay halkoodii ka sacaan markii ilaahay qarxiyey min qiyaam kicitaan may karin wamaa kaanuu manay ahaanin muntasiriina kuwii gargaarsada ee isu hiiliya muntasiriina kuwii isu hiiliyana may noqonin waasamaaa ay wabanaynaa wa qawma nuuxin wa ahlaknaa wa qawmaba inaga inoo taalla qiraa'adan wa na waa la akriyaaye wa ahlaknaa waanu halaagnay qadar ficilkaa mafcuul weeye e wa ahlaknaa waxaanu halaagnay qawma nuuxin nuux qoomkiisii baanu halaagnay min qablu ay min qablihim min qabli haaulaa'i kuwaa hortood ayaanu halaagnay kuwanoo dhanba way ka horreeyeen oo dii la halaago iyagaa ugu horreeyey uguna horreeya wax shirkiga la ydhaahdo waayo inahum istinaafkani waa macna tacliil xagga macnaha maaragtay ayuu cillo ka yahay inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen min qoomkiisu qawma dun bay ahaayeen faasiqiina baxay oo ilaahay daacadiisa dibadda ka ahaa qisaskani ayagoo maskuuba ah waxaynu ku soo dhaafnay meelo fara badan oo hore suwar fara badan wasamaa waanu dhisnay assamaa samadiina banaynaahaa waanu binaynay amba waanu dhisnay biaydin awood baanu ku dhisnay waa masdare biaydin wa banaynaa waanu dhisnay dheh assamaa'a samadii baanu dhisnay banaynaahaa jumlada tafsiiriya la ydhaahdaa banaynaahaa samadii baanu binaynay dhisnay biaydin alayd imika jamcu yaddin ma aha jamcu yadin ma aha waayo isku xataa maaha xagga wasanka sar isku sar maaha midna afcal baa lagu keenaa midna waxay ku timaadaa faclun marka iminka faclun weeye biaydin ay biquwatin baanu ku dhisnay marka lafdigani amba aayadani min aayaati sifaat ma aha ilaahay dee wuu leeyahy subxaanahu watacaala yadaan u cunsama laakiin halkan maaha biaydin waa mastarka aada yaciidu ayda nusuustana in badan waad ku aragtay oo ilaahay waa kale waayadnaahu fii ruuxi اlqudus rasuulkuna uu xasaan ku lahaa allaahuma ayidhu fii ruuxi اlqudusi markaa lafdigani waa kaasu weeye biaydin ayaanu ku dhisnay qur-aanka ilaa laba jeerba way ku soo noqotay sow maaha meer kalena way jirtaa ma og tahay nabiyullaahi daa'uud baa ilaahay muxuu ku tilmaamay dal aydi ay dalquwa rabbi waxa uu yidhi wa anagu lamuusicun kuwii kala baanu nahayn walxaal baanu ku dhisay ayaanu dhisnay awood ku dhisnay ina anagu lamuusicuuna kuwii kala aanu nahay sico iyo awoodba u leh waalarda wafarashnaa ishtiqaal wax la yidhaahdo weeye wafarashnaa waanu gogollay alarda arladii waanu gogollay farashnaaha waanu gogollay oo waanu kala fidinay gogol iyo firaas baanu idinka dhignay fanicma waxaa wanaagsanaaday almaahiduuna kuwii goglay naxnu annaga weeyaan ilaahaasaa dee nicmo lahoo wanaag leh arlada sidaad arkaysa u fidiyey mid walba sidaad aragtay u dhisay wa min kulli shayin khalaqnaa kaa dambuu ku xidhmayaa ku tacalluqayaa wa khalaqnaa waxaanu ka abuuray min kulli shayin shay walba xaggiisa waxaanu ka abuuray oo aanu ka dhignay zawjayni laba nooc wa min kulli shay shay walba xaggiisa khalaqnaa waxaanu ka abuuray zawjayni laba nooc amba laba sisi baanu ka abuuray waa jamiica almakhluuqaati aswaaj sanadii baad arkaysa arladii habeenkii maalintii qoraxdii dayiqii darrigii baddii madowgii iftiinkii iimaankii kufrigii geeridii noloshii kuuldaradii sacaadadii jannadii naartii xata alxayawaanaat xata annabaat qadaarka macaanta dhanaanta wamaa ilaa daalik sidaas ninka waa zawjani lamanahasun maxaanu sidaa ugu abuuray baa ilaha lehi subxaana wa tacaala lacalakum tadakkaruun likay tadakkaruu bal si aada ugu cibro qaadataan oo aada ugu waansantaan ilaah sidaa waxu kala duwan og shay walba laba u abuuray subxaana wafiruu uyaaca u carara ila allah alla xaggiisa u carara ay ilja'u ilayh ilaahay cuskada oo meel kale ha ciirsanina ma og meel aan ciirsado garan maayo cid aanu ciirsado garan maayo buu ku leeyay wajaahid cid aanu ciirsado garan laa laka waad leedahay inaad u ciirsato ilaahay wuxuu ku leeyahay fafiruu u yaaca u ciirta u carara ila allah alla xaggiisa u carara inii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay inii anigu lakum waxaan idiin ahay minhu ay min allah xagga alle waxaan idinka ahay nadiir mid digaya mubiin weliba digiddiisuna ay cad tahay mubiin ay bayinun indaar baad odhanaysaan digitaankiisuna uu cad yahay oo aanay qarsoonayn walaa tajcalu ilaahay cusabasolo ma odhan ilaahay oo qayrkii la cubsadaa inay shirki tahay ay sariix ku tahay walaa tajcalu kale walaa maca allah alla maciise ha yeelina ilaaha mid la caabudo aakhara kale inii anigu lakum waxaan idiin ahay minhu min allah alle xaggiisa waxaan idinka ahay alle xaggiisaaan idinka emiye nadiir mid digaya mubiin oo weliba digiddiisu ay caddahay kadalika kaasaasi fii maxali rafcu yaallaa khabar weeye mubtada uqadar alamru arinku kadalika sidaa la soo maa ataa uma imanin maa ataa uma imanin aladiina kuwa min qablihim ayaga ka horeeyey min rasuul ay rasuulun ninkan ayaa silaa min rasuul ay rasuulun rasuul uma imanin qolaba kulanaba ilaase hadduu u yimi qaaluu waxay yidhaahdeen saaxir huwa isagu saaxirun weeye aw amase majnuunun mid waahey wacaadatu rusul ambiyada ilaahay sidan ayay soo wada maleen soo mareen dacwadda rususha ilaahayna sidanun bay ahayd wa kullu man cid kastoo markaa dacwad saxiixa la timaadaana imtixaankeeda iyo duldarradaasunbaa ku dhacaysa wey waa saaxiib bay idhaahdeen obdhika waalan dhegaysta oo nin waalan ilaahay baa wuxuu ihi subxaanahu watacaala istifhaamin kaariya atawaasow miyay isu dardaarmeen bihi ay bihaada alqawli hadalka noocaasa atawaasaw miyay isu dardaarmeen bihi ay bi haadihi almaqaala qorahda noocaasa miyay isu dardaarmeen bal isumay dardaarminoo ismabay soo gaarine hum ayagu qawmun waa duul daaguuna xadgudbay baa ilaahay subxana wa taala laakin hum qawmun duqaat tashaabahat quluubuhum marka quluubtoodii baa isshabahaysa oo isu ekaanaysa ma ogtay quluubtiiba isshabahaysa markaa muta'akhirkoodu ka u dambeeyey wuxuu odhanayaa un kama qaala mutaqadimuhum ayuunbuu yidhi ma og tahay waa duul noocaasta ahaa ee fatawalla ka jeedso nebi maxamedow canhum shaylow waxaanay ku leeyihiin fatawalla canhum ka jeedso wamaa anta adigu maad ahaanine maada camal laysa camal falaysa wamaa anta maad ahaanine bimaluumin mid la canaanan doono ka laguguma canaanan doonee bimaluumin mid la dagaali doono maad ahaanine iskaga tag wadakir waani hase ahaadin baa la leeyahy wadakir waani waanada unbad fa ina dikraa waanadu tanfacu waxay anfici doontaa almu'miniina bay anfici doontaaye ha odhanin mu'miniintaasu intifaaci doono faacil bay noqonaysaa tanfacu way anfaci doontaa waanadu almu'miniina bay anfici doontaaye waani biquluubi almu'mina wamaa khalaqtu maan abuurin aljinna jinka iyo walinsa insiga wax kale umaan abuurin ilaa liyacbuduun inay i caabudaan mooyaane oo dee ma dhacday markaa ilaahay inay caabudaan aayadda tafsiirkeeda saxiixa ahi waxa weeye ilaahay wuxuu u abuuray doonid uu doonay amba iraada wax la iraada diiniya sharciya waa iraada diiniya sharciya ah ayaa ilaahay wuxuu u abuuray isagoo ka doonaya ka doonay inay caabudaan walow iraadadiisa kawniga ahayd ba ku dhacday qaarkood inaanay caabudini marka waa ujeeddada ilaahay u abuuray unbaa waxay tahay licibaadatiin amba iyagu ha yeelaan amba iyo yeelinin marka wamaa khalaqtu maan abuurin aljinna jinka iyo walinsa insiga wax kale ilaa liyacbuduun inay icaabudaan mooyaane macnaa waxaan u abuuray un doonid aan doonayo inay icaabudaan markaa doonista noocaasa waxaa la yidhahdaa iraada diiniya sharciya ayaa la yidhaahdaa oo way ka sokaysaa mmaarata khaasan tahay iraadatun caama iraadatun kawniya qadariya ee markaa ilaahay subxaana watacaala seenun buu doonaya inuu abuuro iyagoanba ha yeelaananba yeyeeline cibaadu ilaahay ka doonaya xisbadu ku abuurayna taa weeye maa uriidu ka dooni maayo minhum ayaga dadkan jinkan iyo insigan kama rabo min risqin ay risqaa risq ka dooni maayo wamaa uriidu ka dooni maayo an yudcimuun inay iquudiyaan allahu laa yadcam maayo maaha ka dooni maayo inay quudiyaan ilaahay waxba u sheegan maysid kolkumaa ilaahay damba u sheeganaya iyo arjitoona abadan ma jirto ina allaha alle iskaba daa inuu iyaga wax ka doone e tacliilka baleed ina allaha alle huwa isagu alrasaaq ilaaha wax arsaaqidda badan weeye alrasaaqu ma arkaysa saa daraaddeed baa markaa qofka la yidhaahdo cabdirasaaq waxaad arkaysaa soomaalidu iyagoo iska yidhaahda cabdirisaaq bikasri raac maca takfiifihaa lastu adri ma garanayaan markaa wuxuu yahay allaahu huwa arasaaq markaa cabdurasaaq waa inaad tidhahdo qofka cabdurasaaq bifatxi araa'i almushadadati wazaayu kadalik ilaha rasaaqo weeye bilquwa cabdirasaaqow umbaa cabdirasaaqow risaaqow bilquwa weeye awood ilaahay kaa u saaxiibkaa weeye subxaana wa tacaala almakiinu adag almatiin adag koraysa amba almatiin allaha koreeye subxaanta faina liladiina kuw waxaa u sugnaaday faina liladiina kuw waxaa u sugnaaday dalamuu dulmiga falay danuuban wadaan danuubkani waa wadaan weyn caadat ulcarab baa waxa ahayd markay ceelka ka dhaansanayaan ee ceelasha dul degaan ee dee ku soo arooraan amba dadku ay ku soo arooraan si ay cadaalad u sameeyaanba ninba mar uu darsanaya isagu wadaanu darkiisa ku shugaya adaa darsanaya markaasu kala darsanaya wadanaysaa saasoo mushaarakaynaya markaasoo ilaahay cadaab uma miisin markaa qolo waliba cadaab baa ilaahay wadaan buu cadaabka uga soo daraya siduu qolii hore u daray qolo waliba wadaan cadaabay leedahay fa ina liladiina kuwa waxa usugnaaday sugnaaday dulmiga falay danuuba dembi ha oran danuuba wadaan baa usugnaatay cadaab ah wadaantaasoo misla danuubi asxaabihim saaxiibadoodii hore wadaamahoodii oo kalaa nasiiban waa qayb weeye danuuba qayb baa u sugnaatay qaybkaasoo misla danuubi asxaabihim saaxiibadood qaybahoodii oo kale ah cadaab buu ilaahay u baraya ee falaa yastacjiluun falaa yastacjiluuni waxba yay idegdegsanin eeg falaa yastacjiluuni marka ayaabaa xasan ma og tahay ilan aayaadka waxaa la ilaalinayaa muraacaat liru'uusi ilaay masnuun saaquun maarkaysa muuminiin yudcimuun mati saas ugu dhammaanaya falaa yastacjiluun macnaa waxba iyo degdegsan fawaylun hoog liladiina kuwa ayaa iska leh kafaruu gaaloobay min yowmihim ay fii yowmihim ninkaa bimacnaa fii kadeg fii yowmihim maalintooda ayay cadaabka ayo leeyihiin aladii yoomka yuucaduuna loo yeebo hayo bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu buur abuur waa aljabal wey abuurtu nabiyullaahi muuse alla kula hadla makiya weeye aayaadkeedu waa sagaal iyo afartan aayadood weeye subayr ilmudcim radia allaahu canhu waa kii lahaa rasuulkaan maqlay isagoo salaad maqrib ku tukanaya samictu nabiya sal allau alayh wasalama yaqra'u fi lmaqribi bituuri habaynaan xamidlayn nabiyo alamtarada xasanuur baaba ilkhaadi ka joogna ma ogta marka waxaan maqlay buu rasuulka isagoo ku tukanaya macnaa nagu dheereen maaha oo jeedo laakiin waa inaad ogaataan wax tira ay tahay acraas baaban filayaa inay jirtay saxaabigu xilligaa islaam inaanu ahayn baan u malayna markaa u dhegaystay bismi illaahi araxmaani araxiim allah wuxuu yihi waduuri goorta duur laydhaa baan ku dhaartaye waduuri goorta duur laydhaa baan ku dhaartay ilaahay khalqigiisu ku dhaaranaya wa kitaaba kitaab baan ku dhaartaye asbax waa kitaabkan qur-aankaa ah weeye kitaabkaasoo maskuurin la qoray baan ku dhaartaye fii raqin faanna lagu qoray amba harag jilcsan lagu qoray fii raqin faanna lagu qoray asaantaasoo manshuur la fidiyey baan ku dhaartaye waalbeyti guriga ayaan ku dhaartay almacmuur la camiray baan ku dhaartay almacmuur la camiray beytkan yaa camiray waa rasuulku sheegaya uma rufica biya ila albeyti almacmuur waa guri ku yaalla samada oo samada lixaadanba toddobaade markii walba waxaa jeelaa toddobaatan kun oo malag baa gala toddobaatanka kun ee malag markay dawaayalkaa ilaahay ku caabudaan maalin dambe kuma soo muuqdaan uluuf kalaa gelaya fursad baana weeye maana wti walba toddobaata kun oo malag baa gelaya magac kalena wuxuu leeyahay waxa la dhahda aduraax bida saab ehm, ehm, maaratay godan aduraaxna waa la yidhahdaa axaadiisteedun ugu noqon doontaa waalbayti baan ku dhaartay almacmuuri la camiray baan ku dhaartay wasaqfi saqafka ayaan ku dhaartay waa samada wasaqfi saqafka ayaan ku dhaartay waalbaxri badda ayaan ku dhaartay almasuur la shibay badahan oo dhan baa la ololinayaa naar loo bedelaya almasuuri la shibay baan ku dhaartay amaba almasuuri la buuxiyey baan ku dhaartay amaba almasuuri la mariyey baan ku dhaartay amaba almasuuri laysu furay baan ku dhaartay hee jawaabtii qasamku waa tan ina cadaaba rabbika rabbigaa cadaabkiisu nebi muxammadow lawaaqic kii dhici weye lawaaqic kii dhici weye maa lahu uma sugnaanin cadaabkaasi min daafic ay daafic mid toojiya abadan ma jiro yowma maalin buu dhici tamuuru ay meeraysan doonto alsamaa'u samadu ay warwareegi doonto mawraa warwareeg way meeraysan doontaa samadaasaainka kalal ku dhaco taduur yowma maalin buu dhici tamuuru ay meeraysan doonto assamaa'u samadu ay meeraysan doonto mawraa meeraysi oo wa tasiiru ay socon doonto aljibaalu buuruhuna ay socon doonaan sayraa socod fawaylun hoog yowmaidin tawinkani ciwadun waxay ka tahay caljumla yowmaidin maalinka waxaasi dhacaan adduunyada isbedelkaasi uu ku yimaado fog wuxuu u sugnaaday lilmukadibiina kuwa xaq beeniye alifka lilmukadibiin ayuu u ahaaday u sugnaaday weeye aladiina mukadibiintaasoo hum ayagu fii khawdin ay fii baatilin ku sugan amba fii khawdin dabaalasho ay dabaalanayaan baatilka iyo xumaanta yalcabuun kuwaasoo iska ciyaara oo baatil dhexdii maaragtay iskaga sugan Ah, xaqiiqada ka fog yalcabuun macnaa adduunyada iskaga cayaaraya yowma maalin ka bedelkaa hore yowma maalin buu cadaabkaasi dhici doonaa yudacuuna la jiidi doono yudacuuna la jiidi doono wey la riixi doono ilaa naari jahannama loo sukun sukun doono amba loo jiidi doono dacan riixid waa dafci daran weeye daca riixid la riixi doono yuqaalu waxaa la odhan doonaa lahum iyaga lagu odhan doonaa haadihi tani annaaru naar weeye allatii naartii kuntum aad ahaydeen adduunyada markaad joogteen bihaa ayada tukadibuuna kuu beeniya afa sixrun ma sixir baa haadaa kan imaan afa sixrun ma sixir baa haadaa cadaabkani ama mase antum idinku laa tubsiruun misaba arki maysaan ama mase antum idinku laa tubsiruuna arkiba maysaan war sixir ba mise waydaan arkayni islow gala haa naartan gala fasbiruu ku sabra ku adkaysta ow amase laa tasbiruu ha adkaysanina laydinka dayn maayo sawaa'un waxaa ku siman calaykum korkiinna sabrukum wa cadamuhu inaad ku adkaysataan iyo in kale marka mubtadanu ka dhignay amba sabrukum sabirkiinna iyo wa cadamuhu sabir la-aantiinnu sawaa isku mid weeye calaykum korkiini maanta waxba idin tari maayo haddaa haba iyo haddii kale inamaa tujzayn waxaa laydinku abaalmarinayaa maa kuntum aad tacmaluuna kuu sameeya kii un baa laydinku abaalmarinayaa ina almuttaqiin kuway mutaqiintahaa fii jannaatin bay ku sugnaadeen jannooyin iyo wanaciim barwaaqo iyo nicmo faakihiina calayhim kuwii ku barwaaqaysanaya ee iska macmacaansi bimaa kii aataahum uu siiyey rabbuhum rabbigooda uu siiyey wawaqaa wuu ka ilaaliyey hum ayaga rabbuhum rabbigood wuxuu ka ilaaliyey cadaaba aljaxiim jaxiime cadaabkeeduu ka ilaaliyey maxaa yagaa lagu odhanaya kuluu cuna washrabu cabba haniia xaalaatiin kuw isugu hambalyeynaya waa cawka ka xaale hania xaalaatiin kuw isugu hambalyeynaya bimaa kuntum aada idin tacmaluuna kuu sameeya bicamalikum idinkoo mahadiyey muttaki'iina xaalaad yihiin cuna oo cadda kuwa ku dhacabiiba qofkaasi wuxuu ku dhacay daasariir soomaad maqan muttaki'iina xaalaadyihiin kuwa ku dhacabiiba calaa surur sariira korkood sariirahaasoo masfuufa la safay wazawajnaahum waxaanu la xidhiidhinay ambahaanu u guurinay bixuurin kuwo wax ka wareeriya quruxdooda ciinin oo indha qurux badan ama bixuurin kuwo cadcad ciinin oo indha waaweyn waaladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey oo watabacat ay raacday hum ayaga duriyatahum macnaa duriyadooduna ay ku raacday duriyatahum duriyadooduna ay ku raacday biiimaanin ay ku raacday alxaqnaa waanu haleeshiinay baa alla yidhi bihim ayagana kuwana waxaanu haleeshiinay duriyatahum ayaanu haleeshiinay baa ilaaha yidhi subxaanau wa duriyadooda ayaanu haleeshiinay baa rabbi yidhi watabacad ay raacday hum ayaga duriyatuhum ay raacday sidaade duriyatuhum ay raacday markii hore faacil ahayde biiimaanina ay ku raacday alxaqnaa waxaanu haleeshinay bihim ayaga duriyatahum mascuulkii baa kaa kale ahaa duriyatahum ayaanu haleeshiinay wamaa halaknaa kamaanaan nusqaaminin kamaanaan dhimin hum ayaga min camalihim xagga camalkooda kamaanaan dhimin min shay ay shay qolo walba kullu mriin qof waliba bimaa kasaba wuxuu shaqaystay rahiin ay narhoonkii u rahmana u xidhan weeye hadda cid waliba miyay rahman tahay maya asxaabulyamiinku ma rahmana asxaabulyamiinku ma rahmana kullu nafsin bimaa kasabat rahiina ila asxaabulyamiin waa kii ilaha ilaha subxaana watacaala sidaa weeye oo markaa aayaddani waa caam maksuusa weeyaanoo asxaabulyamiinka laga reebayaa ama kullu mri'in qof walba bimaa kasaba wuxuu kasbaday u shaqaystay rahiin ay raahin jii daa'ima weeye wuxuu kasbadaybaa daa'ima oo joogta ah wa ambadnaa waxaanu u siyaadinay hum ayaga bifaakiha baanu u siyaadinay khudrad iyo wax la-aan la gaajacunin faakihada waxa la ydhahda wax kasta oo cunto kasta ooaan gaaja kuu geynin baa la ay kii shimburu waaye walaxmin hilib baanu u siyaadinoo ulfiinay hilibkaasoo mimaa kiya yashtahuuna ay doonaan yatanaazacuun xaal kala jiidjiidanayaan way jiigsanayaan yatanaazacuuna xaal kala qaadqaadanayaan fiihaa jannada dhexdeeda kacsaa sharaab sharaabkaasoo laa lagwun maalaa yani anbadan maalaa yani baabil fiihaa dhexdiisa aanu ku sugnaan waa khafi al aakhiro oo aan kan adduunyada baaba ee ninkeestaba aan ahayn iyo walaa ta'siim isu kiirin dembi waxaan la odhanaya qofkaasi wuu ku dembaabay walaa ta'siim iyo iska dembaajini aanay ku sugnayn amba dembi qofka loo nisbeeyo amaba walaa ta'siim ay walaa ismun ba aynu idhaahno wax dembi la yidhaahdaaba aanu ku sugnayn markaa habeeyaan laquguna waa habeeyaan inuu qofku iska habaaqo weeye allah wuxu uhi subxaana wa wayaduufu waxa mari doona calayhim ayaga dushooda macnaa waxa u shaqayn doona wey wa yaduufu waxa wareega calayhim korkooda ulmaan furayn amba inamo lahum ayagu ay leeyihiin oo ayaguunu shaqeeya kaannahum waxaabad moodaa inamadaa shaqaalaha ah lulu luul baabad moodaa luulkaasoo maknuun la ilaaliyey si uu u ilaashan yahay luulkan ayaa markuu ku leeyahay dalkiisa ku jiro ayuu sii qurux badan yahay baa la yidhaahdaa o qaabilay ahlu jannaha bacduhum barkoodba calaa bacdin yatasaaluun ayagoo iswaraysanaya adduunyada markay joogeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn iyagaa iswaraysanaya qablu ay qabli ilaan hadda horteed fii ahlinaa reerahayni markaynu dhex joognay fii ahlinaa reeraha iyaga dhexdooda waxaanu ku ahayn mushfiqiina waa qabarkii kaanada ma arkaysaa mushfiqiina kuwii baqa ayaanu hayna ilaahay ka cabsada maanaan ahayn qaar iska farxo waxay doonaan ay sameeyaan famana allaahu alla wuxuu ugu nicmeeyey calaynaa dushayada bilmaqfirati waliimaan sidaa dhe famanna allaahu calaynaa ilaahay wuxuu ugu nicmeeyey korkayaga maqfiro iyo dembi dhaafid wawaqaanaa waa uu naga ilaaliyey cadaaba samuum jahannamo cadaabkeeda markaa samuumkani waa min asmaa'i jahannam waa la yidhaahdaa amba min cadaaba samuum cadaab dusa masaamun jasaska waxaa la yidhaahdaa daldalooladaa yar ee jirkeenna ku yaalla dhidibkuu ka soo baxo ayaa naartani waa khafiif wa maca daalika waxay ka dusaysaa daldaloolkaagaa jirkay gelaysaa mawta ilaa yudaca kaaga dhigto samuumka waxaa kaloo la yidhaahdaa hansiga maalinkii dhaca xaruurkana waxaa la yidhahdaa kuleelka habeenkii baa la yidhahdaa samuumkana waxaa la yidhahdaa kuleelka maalintiina waa la yidhahdaa luqada carabiga wawaqaana ilaahay baa naga ilaaliyey cadaaba cadaabkiisa amba middiisa cadaabkii cadaab shirka gala ah, qaldaloolada shirki innaa annagu kunnaa waxaanu ahay min qablu hadda horteed adduunyadii markaanu jooganay yani min qablu min qabli alaakhira nadcuuq kuwii caabuda ayaanu ahayn hu alleh inahu alleh annahuna waa la akriyeye innahu alleh huwa isagu albaru allaha maaragtay samafalidda badan weeye huwa albaaru albaru weeye alraxiim waana allaha raxmadda badan leh rabbi weeye subxaana fadakir waani nebi fadakir waani nebi muxamed ow fadakir waani oo iyaga waxu sheega un haka har inaad waxu sheegayso famaa anta maad ahaanin nebi muxamedow binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa adiga oo ku laran ay mutalabisan xaala tahay kii ku lamaan binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa bikaahin mid baaliya amaad ahaanin waa mid qaybka lagu tumo iyo walaa toona ama famaa anta maadahan binicmati rabbika rabbigaa nicmayntiisa ay biincaami rabbik rabbigaa nicmayntiisu ku nicmeeye kumaad ahaanin bikaahin qaaliye iyo walaa madun mid waalan toona am yaquuluun amtani waa munqadica ilaa shan iyo toban goor bay inoogu iman doontaa suuraddan ma og tahay marka culamaau luqa aw culamaau naxaaj waxay leeyihiin laba macno ayuunbay yeelataa laba bay ku leeyihiin am munqadica markaa hamse istifhaama iyo bimacnaa bal bay noqotaa markaa waxay tilmaantaa uun waa idraabaatu min shayin ilaa shay waa arrin baa lagu dhex iyadoo sheeke lahayo amba war lahayaa laga guurayaa waxaana loo guurayaa kaynuhayne mid ka daran mid ka daran bal huwa ashad bal ashad bal ashad mid baa la sheegaya mid kale mid kale midkaasoo kale am yaquuluuna bal soo may lahayn tanaa kasii sii daran ayaquuluuna ama waxay le bale ayaquuluuna taa kaba kaalay bal shakaale kaa hore eh ee xun ay sheegeen ayaquuluuna ma waxay leeyihiin shaacir kuwa nebigu shaacir waa gabaya shaacirkaasoo ka sifa jumlada natarabasu aanu la sugayno natarabasu aanu la sugayno bihi isaga rayb almanuun waktigu wuxuu wareejiyo rayb almanuuni xilliga iyo zamanku wuxuu wareejiyo waa xawaadis aldahri dee sanadkunbaa qaadi doona waktigiisuu leeyahy wuu dhiman doonaa siday shucaradii horeba u dhinteen aynu la sugnabay leeyihin waktigu wuxuu wado rayba almanuun waktigu wuxuu wado amba uu wareejinayo qul waxaad tidhaahdaa nebigow tarabasuu suga dalaxa sugaysaana dhicaya fa inii aniguna macakum baan ahay kii idinla jiri fa inii anigu macakum baan ahaan min almutarabisiina kuwa sugi mid ka mid aan ahaye qolwada am ta'muruhum fal eh qaadka kaalay hore eh ata'muruhum ma waxaa faraysaa ata'muru ma waxay amraysaa hum ayaga axlaamuhum ma caqliyadooda iyo garaadadooda ayaa siinaya amba faraya bi haadaa kaa am ta'muruhum bale eh, ata'muruhum ma waxaa amraysa axlaamuhum ma caqliyadooda ayaa amraya bi haadaa kaa kufriga ayaa xumaanta am bal eh ahum ayagu qawmun maduul baa daaquuna lunsan bale hum ayagu qawmun weeye daaquuna lunsan oo xadgudbay baa ilaahay subxaana watacaala am yaquuluuna bale ayaquuluuna ma waxay leeyihiin taqawala maxamed baa been abuurtay ataqawul waxaa laydhaha atakalufu bilqawl baa la yidhaahdaa waa wuxuu samaystay isagu bale ayaquuluuna ma waxay leeyihiin taqawala isaga ayaa samaystay oo isku kalifay inu hadalkan yidhaahdo bal maya ma samaysanine laa yuminuun tanaa kasii daran laa yuminuun ma rumaynayaan falyaatuu hadday leeyihiin isagaa samaystay iyadoo waa carab la mida qur-aankuna waa carabi wax kale maaha ee falyaatuu hala yimaadaan bixadiisin hala yimaadaan war xadiiskaasoo milihi qur-aankan oo kale ah in kaanuu hadday yihiin saadiqiina kuwii ku run sheegaya in la samayn karo carabkeena baa laleeyihi waa carab oo dhan oo shucaradoodu iyo fasaaxadooda iyo balaaqadoodu halkay taageen la yaabi jiray noo tahay ayaa la leeyahay carkeeda inaa caday suura caasir bisafi abadan carkeeda bisuurati waaxida abdan lafdun gashay ku yimid xajar asr am khuliquu eh, bale am khuliquu miyaa la abuuray am khuliquu bale khuliquu miyaa la abuuray kuwan markay ilaahay barfarayaan ay cibaado sidiidan yihiin min hayri shay ay min hayri khaaliq abuura la'aan maayada isbaatu rububiya buura maqaamkan waa isbaatu rububiya iyo isbaatu tawxiid aluluhiya markaasaa ilaahay way qirsan yihiin ilaahay inuu abuuray ma og tahay laakiin waxaa la doonayaa waa arar iyo gogoldhig bay u tahay iyo xujo lagu caddaynayo in tawxiidululuhiyaha uu leeyahay allah ay u ogol yihiin rabbinimada inuu isagu abuuray am khuliquu falaa khuliquu miyaa la abuuray min gayri shay ay min gayri khaaliqin abuura la-aan culimada qaarkood mintan bimacnaa laam ka dhigaana way jiraan oo waxay odhanayaan am khuliquu falaa khuliquu miyaa la abuuray miyaa la abuuray kuwan min gayri shayin ay ligayri shayin ujeedda la'aan ligayri shayin la-aan miyaa loo abuuray oo iyagoon waxba la faraynin oo aan waxba laga reebaynin oo aan waxba miyaa la abuuraya manaa iyagoo muhmala waa sudda oo kale ay ka dhigantay ligayri shayin ujeeda la-aan ma waxba la-aan baa loo abuuray am eh, bale am ahum ayagu alkhaaliqu bal ahum am hum khaaliquun bal eh saadhe markaa ahum ma iyaga alkhaaliquuna kuwa xabuura ahum ma iyaga alkhaaliquuna kuwa xabuura ahum alkhaaliquun am khalaqu bal akhalaqu ma iyaga ayaa abuuray asamaawaati abuuray bare akhalaqu ma iyaga abuuray asamaawaati abuuray walarda bal may ee laa yuqinu ilaahay subxaana watacaala iyo cibaadadiisa ayaana yuqinin am cindahum bale a cindahum ayaga agtooda ma waxa ku sugan markay diidan yihiin nebinimada nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam bale a kaasabaa agtooda ma waxa ku sugan khazaa'inu raxmati rabbik rabbigaa khasnadihiisii miyaa agtooda yaalla ilaa nebinimadu waa raxmad cid doonuu ilaahay siiyaye am hum bal eh ahum lmusaydiruun ma iyaga ayaa ah kuwii lagu salliday bal eh ahumma iyaga almusaydiruuna dheh ma iyaga ah kuwa ku tasarufaya ilaahay khasnadihiisi bal eh ahum ma iyaga ahum lmusaydiruun ma iyaga ayaa ah kuwa ku tasarufaya oo haysta oo qabsaday ma arkaysaa wixii ilaahay subxaanahu watacaala khasnadihiisa iyo nicmadiisa markuu halkaa maraya waa ti saxaabigu kaada qalbii an yadiic wadnahaada iga soo dhici daalay buu lahaa wadnaha adxilligaa mu ahay muslime ma og tahay am lahum bale alahuma waxaa iyagu ay leeyihiin oo alahuma waxay leeyihiin sulam masallaamo ayay leeyihiin yastamicuuna ay wax ku soo dhegaystaan fiihi sallaamada dhexdooda bale alahum oo waxaa u sugnaaday sulan sallaamo intay koraan yastamicuuna ay wax ku soo dhegaystaan fiihi sallaamada dhexdooda sallaamadaasoo fiihi yastamicuun fiidaaqasisa falya'ti ha yimaado ha keeno falya'ti ha yimaado ha keeno mustamicuhum kooda wax soo dhegaystay bisulbaanin daliil ha keeno mubiin cad bal daliil cad ha keeno kale samadaan u duhaa inaa waxyi wax ka soo qaado am lahu ale alahuma waxaa u sugnaaday taa hore kama saara tanaa kasii daran alahu ay alilah alahu lilah allama waxaa u sugnaaday albanaatu hadlo walakum idinkanama waxaa idin sugnaaday albanuun inamada am tas'al bare atas'alu ma waxaad weydiisatay nebi muxamedow hum ayaga ajra macuulo ayaad weydiisatay mushkaayad baad weydiisatay oo fahum ayaga min magramin bixin ay iska bixiyaan mushkaayadii min magramin bixin ay iska bixiyaan mushkaayadii miya musqaluuna lala cusleeyey musqaluun mataasaa lala cusleeyey ismafcuul laqde oo fahum ayaga min magramin bixin ay iska bixiyaan mushkaayadii ajuuradii aad weydiisatay musqaluun mataasaa lagu cusleeyey am cindahum cindahum ayaga agtooda ma waxa ku sugan alghaybu ma haybka ayaa ku sugan oo fahum ayagu yaktumuuna ay qoraan la am yuriiduuna bale a yuriiduuna ma waxay doonayaan kaydaa shirqool ma inay ku shirqoolaan bay doonayaan iyo xaq faaladiina kuwa kafaruu gaaloobay hum ayaga almakiiduuna waa ism mafcuul baa la idhahdaa hum ayaga almakiiduuna kuwii la shirqooli ah kuwii shirqoolka lagaga xoog roonaan iyaga ayaa ah baa la subxana wa tacaala am lahum bale alahuma waxaa u sugnaaday ilaah ma ilaah baa u sugnaaday ilaahaasoo hayr اllahi ah subxaan allah ilaahay baa ka nasahan subxaana ka nasahayaa inuu sugnaado kaas ilahay mid wax lale camaa kii baan ka beri yeelayaa yushrikuun subxaana allah alle ayaan ka beri yeelayaa leanba alle ayaan ka beri yeelayaa camaa kii yushrikuun ay alla ugu sharig yeelayaan wain yarow hadday arkaan kisfan qayb waa mufrad kisfan qayb hadday arkaan min asamaa'i samada ka midi waaqida xaalu yahay kuukii ku soo dhacaya qayb samada ka mida soo dhacaysa hadday arkaan oo yaro hadday arkaan kisfan qayb min asamaa'i samada ka mida saaqida xaalu yahay kii soo dhacaya yaquulu waxay odhan saxaaba haadaa kani saxaabun waa daruur markuum laysku raseeyey oo daruur rafaysan bay odhan doonaan oo fadba fadka sokeeye hadda samadii oo kalbacaya noqoto soo qaadanaysa iska ilaali wax kaste roobuun maaha waxa soo madooba ilaahow roobuun maaha waxa soo hiraya waxa soo kaxay ulle yaquulu waxay odhan haadaa kani saxaabu markuum laysku rarseeye mo xataa dabku markuu kaa fog yahay haddii magaaladani gubato amba erla ilaahay ay gubato adigu aad ka fog tahay waxaad u qaadanaysaa inuu koog yahay jil baad arkaysaa madow haddaan olin masalmaalidka kale aanu bixin o ka allah wuxuu yidhi fadarka tag nabi maxamedahum ayaga xataa yulaaquu intay la kulmayaan yowmahum maalintooda intay kala kulmayaan xataa yulaaquu ilaa intay kala kulmayaan yowmahum maalintooda alladii yoomka fiihi isaga dhexdiisa yuscaruun la halaagi doono yuscafuun la halaagi doono la suuxin doono oo lamiir tirayo yowma ka bedel yowma intay kala kulmayaan لا yugni aanu waxba ka tari doonin canhum ayaga aanu ka tari ka difaaci doonin laa yugni aanu ka difaaci doonin canhum ayaga xaggooda shayduhum shirqoolkooda iyo makigoodu shay ah oo walaa hum aanay ahaanan yunsaruuna kuwa loo gargaaro wa ina liladiina kuwa waxa u sugnaaday dalamuu dulmiga falay cadaabaabaa u sugnaaday cadaabkaasoo duuna daalika kaa weyn sokodiisa ah oo adduunyada waina liladiina kuwa waxa taawin fursadisa abaa u sugnaaday walaakina ha yeeshe eh akarahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogsoona wasbir sabir nebi muxamado lixukmi rabbika rabbiga xukunkiisa ku sabir ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku qadaro ku sabir wey rabbi sidaasuu leeyahay dhibkooda ku sabir fa inaka adigu fii acyunina eegitaanka iyaga ayaad ku sugan tahay allah subxaanahu watacaala indha uxunsamo waa leeyahay rabbi taliiqu bihi ay bimarin mina bay salafku ku fasiri jireen oo ka laasimaya ee rabbi inuu indha leeyahay fii acyunina indhaha yaga eegitaanka yaga ayaad ku sugan tahay wasabbix nasah alle waxaan u xunsamin oo dhan ka nasah bixamdi rabbika rabbiga ammaantiisa adigoo ku lamaan oo xamdiga iyo tasbiixdaba israaci aba xaala kawnika xaamidan xaala fashi ammaanaya xiina taquumu markaad kacayso masjidka aad fadhido subxaanaka allahuma bixamdika waashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk kayakac ilaahay wixii dembigaa kaaga dhacayna uu kaa dhaafaya laakiin haddaad masjid maantao dhan aad iska fadhido eeflagoodu iska badan yahay aad iska kacda uun yakuunu calayka s sira sira halaag buu ku noqonayaa dushaada iyo musiibo waxaa intooda reer maqaaxida ka dhaadhaalayso amba garan ciyaarada dhaadhaadhaada ka gurto alla la xusi waayo majlis kasta oo qoom intay isugu yimaadaan laa ilaahay lagu xusi waayo rasuulkana lagu salihi waayo kamaa fii صaxiixi اljaamic waxaa sarmadi baan u waxaa rasuulku tilmaamayey qofka calayhi kira kira yani halaag baa korkiisa qofka noqonaya iyo imtixaan xiina taquumu markaasa ayso wa min alleyli ninkani tabciidiyo wey wa min alleyli habeenka qayb ka midana ah, fasabbix allahu tasbiixsado subxaana watacaala nasah iyo wa idbaara nujuum xidigaha dabajeerintooda waa masjara iska ilaali adbaar qaafkaynu ku soo marro oo jamcu dubur bay ahay iminka waa masjara iyo wa idbaara nujuumi xidigaha dabajeedintooda xidigu goormay daba jeediyaan waa cinda salaati subxi markaa salaada subaxna tuko sidaasi ayay noqonaysaa weeye amba waa labada ragcadoode ka horeeya salaada subaxna ibnu cabbaas sidaasi ayuu ku fasiray bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu najmi makiya weeye aayaadkeedu waa laba iyo lixdan aayadood weeye allah wuxuu subxaanahu tacaala suuraddan ilaahay markuu soo dedejiyey sujuudda ku jirta nebigu waa kii sujuuday cid kastoo rasuulka agtiisa ku dhaweeba madaba fadhiidina way sujuudeen ilaa rajula ra'aytuhu akhada kafan min turaabi fasajada calayh ninun baa isagu sujuudi kari waayo caloosha dhulka dhigi kar markaa wuxuu qaaciidiisa soo qaasuu ku sujuuda fara'aytuhu bacda dalika qutila kaafira umaya ibnulkhalaf ninkii la odhan jiray buu ahaa sida xadiidkaas saxiix ee bukhaari soo saaray ku cas allah wuu dhaartay subxaanahu wa tacaala sida suuraddii hore xidigaha ilaahay ku dhaaranayo wanajmi xidiga ayaan ku dhaartay xidigahani waa kuwe culimada qaar baa yidhi waa asturaya waa kuwan aynu laxahan idhaahno wey asturayaa baa la yidhaahdaa sidaa way ku fasireen laakiin xidigaha oo dhan bal iskaga wa wanajmi baan ku dhaartay xidig xidigaha ayaan ku dhaartay xidigaa idaa xilligii baan ku dhaartay hawaa uu dhaco eh idaa wakti baan ku dhaaranayaa hawaa uu dhaco u laalaabsado ayaan ku dhaaranayaa oo marka shaydaanka lagu tuuraa mise markuu islaalaadiyo ee maadalla ma lumin maa dalla ma lumin saaxibukum saaxiibkiina nebi muxamedi ma lumin waa muqtamu calayhigii baa kan ah ilaahay baa rasuulka ugu ballan ku dhaaranaya in rasuulku yahay raashid taabicun lilxaqi inuu yahay ma arkaysaa maa dalla ma lumin saaxibukum saaxiibkiinani ma lumino jaahilnimo kuma baadiyaysan wamaa hawa cilmi isagoo lehna ma lumin alghaawi maxaa la yidhaahdaa alcaalimu biاlxaq alcaadilu canhu qasdan ilaa gayrihi wamaa gawaa umana baleedhin lumid saasaabanaysa wamaa gawaa lumid uma baleedhin oo markaa qofka lumidda u bare waa alcaalimu bilxaq qof xaqii ogsoon markaa uga baleedhaya ujeeddo cad isagoo leh xaqa waxaan ahayn la imanaya baa la yidhaahdaa sida nasaarada iyo daraa'iq alyahuud iyagoo cilmi leh ayay haddana qarinayaan ma arkaysaa allaha rasuulku se sidaa waa khilaafsanaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh wamaa yandiqu kama hadlo rasuulku wamaa yandiqu kama hadlo cani ilhawaa hawo xaggeed kama hadlo ee markuu hadal idin leeyahay wuxuu ka hadlayaa un waxyi wamaa yandiqu kama hadlo dheh can ilhawaa hawo xaggeed wuxuu isagu jeclaaday in huwa maa huwa ma ahaanin hadalka rasuulku leeyahay ilaa waxyun waxyi mooyaane wax kale ma ahanin waxyigaaso yuuxaa loo waxyoonayo ilaahay u waxyoonayo waxyiga luqada carabiga waxaa la yidhahdaa ilqaau shayi bisurca la yidhahdaa si degdega shayga loo tuuro ma ogta ee la gaadsiiyo ciddii loo jeeday allah wuxuu i subxaana wa tacaala callama waxaa baray hu nebi muxamed macnaa waxyigan waxaa baray callama waxaa baray hu rasuulka shadiid lquwa awoodiisu mid ay adag tahay shadiid اlquwa waa min baabi sifati min baabi maarag sifati min baabi eh, idaafati sifati ilaa mawsuufihaa callamahu callama waxaa waxbarayhu rasuulka shadiid اlquwa awoodiisu mid ay adag tahay awoodiisu kay daran tahay waa jibriil weeye calayhi asalaam kaasoo duu mira qurux u duu mira amba duu quwa awoodu saaxiiba marka almira waa alquwa waa la yidhaahdaa waa sii rasuulku lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laa taxilu sadaqatu ligqaniyin walaa lidii miratin sawiyin qof fayow oo xoog leh labadaa midnaba sadaqadu xalaalu maaha mid laban iyo mid xoog oo xamaalan karaya duu mira huran awoodkii u saaxiiba weeye fastawaa wuu dhammaystirmay fastawaa waa uu buxsamay amba wuu qotonsaday fastawaa wuu ekaa wuu dhammaystirmay waa jibriil wuu istaagay fastawaa wuu ekaaday waalxaal buu maaragtay dhama istaagay qotonsaday huwa isagu fil ufuq jihada uu ku sarraynta badan lagu waati minhu subxu dhinacaas bari waa intuu isku gudbay uu iska tusay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayadoo malagani uu leeyahay abuurkiisii malagnimo waa uu dhammaystirmay amba uu ekaaday ah, walxaal huwa bilufqi jihaada uu ku sugan yahay alla calaa saraynta badan wayo rasuulku qaar xira uu jooga buu halkaa iska muujiyey isagoo suuraddiisii malagnimo leh oo jihada oo dhanba buujiyey allah wuxuu yidhi dabeed maxaa uma dabadeedana waa uu soo dhowaaday malagu nebigu ku soo dhowaaday tafsiirka asaxa unbaynu iska qaadanaynaa ilaahay rasuulku wuu soo dhowaaday fatadallaa wuu dhowaansho siyaadiyey fatadallaa wuu kordhayay dhowaanshihii fa kaana wuxuu ahaaday oo nebi maxamed u soo tirsaday qaaba qawsayni laba qaanso qadarkood laba qaanso oo laxigii qadarkood buu usoo tirsaday aw amase adnaa wuu uga sii dhowaaday bale adnaa wuu uga sii dhowaaday fa awxaa wuxuu u waxyooday jibriil ilaa cabdihi ay ilaa cabdillaahi dheh kinaaya qayru madkuura ilaah baa meesha hore ilaa cabdillaah addoonkii ilaahay wuxuu u waxyooday maakii awxaa u waxyooday amba fa awxaa wuxuu u waxyooday alle ilaa cabdihi addoonkiisii jibriil wuxuu u waxyooday maakii awxaa uu waxyooday jibriilna ilaa muxamed maa kadaba ma beensanin alfu'aadu qalbigii nebi muxamed maa ra'aa wuxuu arkay ma beensanin afatumaaruuna ma waxaad kula murmaysaan calىa maa yaraa kuu arkay wallaahi laqad ra'aa wuu arkay nebi muxamed hu jibriil naslatan mar buu arkay ukhraa kale mastarumara weeye naslatan mar buu arkay ukhraa kale cinda sidrati lmuntahaa halka lagu ekaado khalqigu ay ku joogsadaan cilmigooda iyo socodkoodiba cinda sidrati lmuntahaa geedka lama dhaafaanka ah ee gobka ah agtiisa ayuu ku arkay cinda sidrati lmuntahaa bal masder baaynu ka dhignay cinda sidrati lintihaai geedka lama dhaafaanka ah amba lama dhaafaanka geedkiisa agtiisa ayuu ku arkay khalka kuma dhaafi karaan ma dhaafaan barkaasi cindaha agteeda waxaa ku sugan geedka jannatu lma'waabaa ku sugan hoyaatika jannadiisii id waktigii buu arkay yakshaa uu ashudrata geedkii uu daboolay maa yakshaa wixii daboolay waxay ahayd balanbaalis dahaba ayaa qarisay maa zaaqa ma bayrin albasaru araggii nebi moxamed wamaa baqaa mana xadgudbin laqad ra'aa wuxuu arkay nebi moxamed min aayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa qaarkood tabciidyo ka dhig aayaadka alkubraa weynaa ayuu arkay baa allah yidhi subxaanahu watacaala afara'aytum bal ka warrama allaata ka warrama iyo wlcuzza walcusa ka warrama manaasa ka warama manaasihii asaalikata saddexeeyey saddexdii alukhraa xunxumaa alakuma waxay idin sugnaaday addakaru labka walahu lunhaa miyaa u sugnaaday tilka taasi idan qismatun waa qaybbiisaa shawrfal ah oo leexasho ah in hiya may ahanin asmaadaasi ilaa asmaaun mooyaane samaytum aad magacoodeen haa asmaadaasi antum idinka iyo waabaakum maa ansala allaahu ma soo dejin bihaa ayada min suldaanin xusho in yatabicuuna raaci maayaan dadku ila danna male mooyaane iyo wamaa tahwa waxay jeclaato alanfus walaqad jaahum waxa uu yimi min rabbihim xagga rabbigooda alhuda hanuun baa uga yimi amlinsaan bale alinsaan waxa u sugnaaday maa tamanaa wuxuu doono falilaah ilaahay baa iskale alaakhiratu ka hore iyo walulaata dambaba subxaana